alxamdu lilah rb اlcaalamiin slى اllah wslm wbaark clى nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdilah wclى alih wصaxbih wman walah ama bacd yqul اlimam abu cabdilah muxamed bnu ismaaciil albukhari raximah اllah tacala baabu waqti اlcishaai ila nisf اleyl wuxuu baab u yahay salaada cisha wakhtigeeda ilaa habeenka bartamiisa laga gaadhayo waqaala abu barza alslami radi allahu tacala canh kaana nabiyu sal llahu alayhi waslm nabigu waxa uu ahaa yastaxibu mid jecel tahiiraha cishaa inuu dibdhigo qala buhaariyu xadaana cabduraxiim almuxaaribi waa ibni cabdiraxmaan ibni muxamed almuxaaribi alkuufi cabduraxiim ibni cabdiraxmaan ibni muxamed almuxaaribi qala xadaana zaa'ida wa zaa'idaة bnu qudaama alkuufi can xumayd awiil xumayd ibni abi xumayd awiil can anas wa ibni malik radi allahu tacala canhu qaal ahara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa dibdhigay salaata alcishaai salaadii cisha ilaa nisfi lleyl ilaa habeenka bartankiisa laga gaadhay uma sallaa waa tukaday uma qaala waxaa uu yidhi qad salla nnaasu dadkii waa tukadeen wa naamuu wayna seexdeen ama inakum idinku fii salaatin salaad baa ku sugantihiin mantadartumuuha inta aad sugayseen wazaada waa ziyaadiye ibnu abi maryam wa saciid bnu اlxakam ibni abi maryam aljumaxi almisri waxa uu ziyaadiyey qaala ahbaranaa yaxya bnu ayuub alghaafiqi almisri yaxya bnu ayub alaafiqi almisri qaala xadaanii xumayd samica waxa uu maqlay xumayd awiil anasan anas bna malik buu maqlay oo leh kaanii waxaad moodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiisi khaatamihi kaatunkiisa dhalaalkiisa inaan arkayo laylata idin habeenkaa isagaa yani wuxuu ku akiidayaa siduu qisada u hayo yani wuxuu leeya waxaad moodaa hadda inaan arkayo xilligan aan xadiidka idiin kaatunkiisu sida uu dhalaalayay ayaa ii muuqanayay xadiidku wuxuu tilmaamaya salaada cisho wakhtigeedu xilima ayuu dhammaanaya waana sida imaam albukhaari uu baabaysanayo salaada cisho waa ilaa nisfi lleyl waxaanaynu ku soo marnay xadiidkii abi barza ila ulu lleyl aw qaala ila nisfi leyl shaki inuu ku sugnaa axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa salaada cisha inay ku eg tahay ila ulu leyl اlwal habeenka marka saddex qaybood loo qaybiyo uluka koowaad markuu dhammaado salaadii cisha inay baxayso xadiikanina wuxuu tilmaamaya nisf leyl axaadiistuna waa ku kala duwan qaarna waxaa laga faaidaysanayaa ilaa uluuci اlfajr markaynu isku soo duuduubno axaadiista tilmaamaysa ulu leyl iyo ta tilmaamaysa niصf leyl waxaa xoog badan axaadiista tilmaamaysa niصf leyl awala lanaha ziyaada ziyaaday tilmaamaysaa ta labaad walinaha asrax wayna ka sarixsan tahay ta saddexaad walinaha mutaahara iyadaana dambaysay oo waxaa ka mida ah ragga xadiikaanu soo tilmaanay axiixu muslimka ku sugnaa waxa uu tilmaamay cishuhu ilaa nisfi leyl inuu yahay cabdulahi bni camr bn caasna waqtiyo dambe ayuu soo islaamay sida lo ogyahay adiladaasoo dhan ama qaraaintaasoo dhan waxay xoojinaysaa cishuhu inuu ku baxayo ama wakhtigiisa ugu dambeeya waana waqtulikhtiyaar wakhtiga qofku ikhtiyaar u dibdhigi karo ee loo ogol yahay waqtigeeda ugu dambeeya waa habeenka barhtamihiisa waxaana laga bilaabayaa habeenkii gabalku markuu dhaco ee salaada maqhrib la adimo ayaa saacadda la eegaya adaanka salaada subax marka uu dhacayo waa sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan ee loo badan yahay adaanka fajar ama waagu markuu baryo inta u dhaxaysa ayaa la xisaabinaya hadday toban saacadood tahay markuu gabalku dhaco ilaa shan saacadood laga gaadhayo ayaa salaadii cishe ku joogtaa waa nisfi lleyl waa waqtiga ikhtiyaarka culimmada qaar baa waxay leeyihiin waqtiga maalin iyo habeen baa loo qaybiyey waxay ku fiican tahay habeenkii waayo habeenkii marna waa habeen sharciya marna waa habeen curfiyo luqawiya habeenka sharciga ah waa gabalku markuu dhaco ilaa waagu ka baryayo salaada subax laga adimayo adaanka labaad waa habeenka sharciga sharcigu tixgeliya wey wixii ka dambeeya subax baa la yidhaahdaa laakiin luqada marka loo noqdo habeenku wuxuu ku joogaa ilaa cadceedu ay ka soo baxayso cadceedu hadday soo baxdana maalin baa bilaabmaya maalin iyo habeen wax udhaxeeyana ma naqaano saawgeed baa ibnu waxa uu leeyahi waxay ku fiican tahay xitaa in lagu daro ilaa uluuci shams laakiin jumhuurtu waxay qabaan in lagu joojinayo adaanka salaada subax waagu intuu ka baryayo waana qiyaasaysaan adaanka salaada subax ilaa cadceedu intay ka soo baxayso wakhti ku jira waa laga laba saacadood ama saacadiiy bar inay ku dhowdhowdahay waa masale khilaafiya laakiin sida loo badan yahe macruufka ah waa habeenka leyligae sharciga in lagu socdo oo salaada subax adaankiisa labaad ama waagu markuu baryo iyo gabalku intumarkuu dhaco ee salaada maqhrib loo adimayo inta ka dhaxaysaa la xisaabinaya labaa loo qaybinaya nuska hore ayaa salaada cishe ku eeg tahay sida raajixa ah waktiga labaad waa waktiga ahlulacdaarka dadka macduuriinta ah waa wakhtiga ay tukan karaan wakhtigaasina waa ilaa salaada subax waa habeenoo dhan wey waa habeenoo dhan marka nisfu leyl waa waktiga ikhtiyaarigaa ah wey qofkii jaanis u helaya xilligaa inuu tukado ee ka dibdhiga waa ku dambaabaya laakiin kii macduurka ahaa waa u dibdhigaya nuska dambe wax mushkilaa ma laha baabu fadli salaati lfajri wuxuu baabu yahay salaada subax fadligeeda qaala waxa u yihi xadaana musadad musarhad qal xadaana yaxya bn saciid alqaطaan can ismaaciil bn abi khalid almahzumi qala xadaana qays bn abi xaazim qala ljariir bn cabdillaah albajali radi allahu tacala canh kunaa waxaanu ahayn cinda nabiyi sal اllahu alayh wasalam id nadara xilligaaba waa eegay nebigu ila alqamar dayaxa ayuu eegay leylat albadri habeenkii afar iyo tobnaadka faqaala waxaui amaa inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin waad arki doontaan kamaa tarawna haada sida aad dayaxan u arkaysaan laa tudaamuuna isku waxa weeye ulmin maysaan waa miimta marka la khafiifiyo isku cidhiiryi maysaan aw ama laa tudaahuuna iska laa tudaahuun waa lafdi kale oo xadiika loo soo wariyey yani laa yshtabihu calaykum almudaaha waa shabahi wey iska kin dhex geli maayo madmadow idinka geli maayo si cad baa u arkaysaa fain istaactum haddii aad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga qaalib noqon calaa salaatin salaad qabla uluuci shamsi qoraxdu intaanay soo bixina tukanaysaan iyo qabla guruubiha inta aanay dhicin fafacaluu sameeya cadamu lmuaalabaha inaan laydinka aalib noqon ku dadaala oo tukada uma qaala waxau hi fasabix bixamdi rabbik qabla uluuci shamsi wa qabla urubiha xadiiku waa kaynu soo marnay wuxuu tilmaamayaa salaada subax fadliga ay leedahay oo loo tilmaamay waxa ugu weynaa alla subxaanahu wa tacaala uu bixiyo oo ah alle subxaanahu wa tacaala in la arkayo si toosa maalinta qiyaame adduunyada suuragal maaha in lagu arko laakiin maalinta qiyaame dadka uu alle subxaanahu wa tacaala ka raali noqday ee uu geliyey daaru karaamati nicmada ugu weynee la siinaya waa inay ilaahay arkayaan subxaanahu wa tacaala waxyaabaha lagu helaya waxaa ka ah, sida gaarkaa loo tilmaamay waa labadan salaadood salaada casar iyo salaada subax markaynu salaada casar fadligeeda ka hadlayna xadiikan waa laynoo sheegay salaadii subaxna waa loo soo celiyey qaala waxa uhi xadaanaa hudbat bnu khaalid hadaabna waa la yidhaahdaa alqaysi albasri qaala xadaanaa hamaam ibni yaxya alcawdi qaala xadaanii abu jamra wa nasr bnu cimraan aلdubaci abu jamra ayuu caan ku yihi can abi bakr bni abi muusa eh, alashcari saxaabiga ayaa dhalay can abiih wuxuuna caan ku yahay kuniyadiis sida walaalkiiba oo in badan inugu soo noqnoqday abi burda ibni abi muusa uu kuniyadiisa caan ku yahay bal waxaa la yidhi kuniyatuhu ismuhu kuniyadiisaa u magaca ninkanina waa ku dhowdhow yahay abi bakr bn abi musa baa la yidhaahdaa aabbahoodna abi musa alashcri buu caan ku ahaa laakiin ninkan waxaa lagu tilmaamay magaciisa camrun wa qiila caamirun labadaasaa laysugu haya waa sida abu hurayra oo kale kunyadiisuu caan ku yahay magaciisana ilaa soddon qowl baa laysugu khilaafay walow cabdiraxmaan loo badan yahay can abi bakr bn abi musa can abiihi abi musa alashcri wa cabdilaahi bni qays ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslama man sallaa kii tukada albardayn labada qabqabow dakhala aljannata jannada ayuu gelaya labada qabowna waa maalinka labadiisa dacal waa iyo salaada casar wey casar wixii ka dambeeya gabalkaa dhacaya salaada maqhrib habeen bay xisaabsantahay maalinka labadeeda dacale qabqabow kii tukadaa jannada ayuu gelaya waa fadli labaad oo ay leedahay salaada subax ay leedahay iyadoo casarku uu weheliyo in qofkii tukada jannada uu ku galayo wa sababun lidukuuli ljanna waayo waa laba xili oo inta badan dadku ay ka seexdaan ee labadaas salaadood ama ay ka gaabiyaan wa qaala bnu raja cabdulaahi bnu raja waxa uu wa alhudaani albasri bani hudanata baa loo nisbeeyey alhudaani bitakfiif daal iyadoo aan la shadayn hudani albari qaala xadaana hamaam waa kaynu hadda soo maraynay hamaam ibn yaxya alcawdi can abi jamrata nasr bni cimraan ana aba bakr bni cabdillaahi bni qays ahbarahu bi hada xadiikan wuu sheegay yani mucalaqan waxaa loo soo celiyey eh, in la cadeeyo un eh, abi bakr inuu yahay ibni cabdilaahi bni qays cabdilaahi bni qaysna wa abi musa alashcari qal wxa u i buhaari xadaana isxaaq wa ibni mansuur alkawsaj isxaaq haddii la ilaaqo ibnu raahuyana waa noqdaa ama ibni rahawey ka doonta u dabdi isxaaq ibnu mansuur alkawsajna waa noqdaa hadda waxaa looga jeedaa kawsaj baa looga jeedaa isxaaq ibnu mansuur alkawsaj can xabaan waa ibni hilaal albahili xabaan xada waa la fatxinaya badana waa la shadaya inta badan xayaan baa la yaqaanaa xayaanu bilyaai siwa bni munqidi wabni hilaalin faftaxan wawaxidi xabaan bni hilaal iftax ilxaa wawaxid albaa dhibic kaliya u waa marka la kala soocayo marka xabaan ibni munqid iyo xabaan ibnu hilaal albahili labadaa ninbaa ba laga dhigaa xadana loo fadxiya xibbaanna waa jira waa magac kale isaguna xabaan ibni hilaal albahili min bani bahil ayuu ka dhashay waa ah, eh, wax ka sheegi jireen ama la hadal hayn jiray oo de sidan hadda aynu nahayba xaalkeenu yahay biniaadamku weligiiba qabyaalad kama madhnay qolo aad loo dacaayadayhayeenoo aad looga hadlo marka nin ka mida kutubuladab waxay sheegaan nin ka midabaa maalin la yidhi ma doonaysaa ma inaad baahila noqoto jannadana aad gasho ma ahayn qoladana lama dhalan inaad ahlul jannana noqoto laakiin baahili aad noqoto ma jeclaan lahay dabeedna waxa uu ii bishar anlaa yaclama ahlu ljanna yani waa dhib male u haddii janno la ii sheegay jannana waa doonaya magaca in lagu sheegana dooni maayo waxa uu ihi bishar anlaa yaclama ahlu ljanna waan jecela inaan jannadana gala baahili noqdo laakiin waxaa ii ballan qaadaan ahlujannuhu inaan iga ogaan waa jaahiligi wey min baabi taarikh baynu sheegaynaa iyo yani dadka laftoodu siday jannada u danaynayeen dadka qaar waxa laga yaaba waxyaabaha qaar inay jannada u sheegaan cizi iyo sharafu iska doondoonayo inuu jannada u sheego laakiin caqli buu keenay annada inuu sheego an xabaan bni hilaal albahili qaala xadaanaa hamaam markaynu de sheegayna hamoodina waa jaahiliga hawlaha noocaas bukhaariga lagu sheega casharkii bukhaariya baashi waa jirtaa macnaha sa loo fahmi dacuuha fainaha muntina waa qurun wey oo alfahru bilaxsaab wacnu fi lansaab unuub waaweyn oo qofka halaagaysa ku sugan inuu qabiilkiisana ammaano qabiil kalena yeso waa laba dembi oo labaduba muhlikaata oo dadka halaagaya oo lagu tilmaamay umuurta jaahiliga inay ka tahay lagu tilmaamay qaar ka waxyaabaha gaalnimada ah aan islaamnimada lagaga baxayn laakiin unuubta waaweyna lagu tilmaamay qala xadaana hamaam waa ibn yaxya alcawdi qala xadaana abu jamra can abi bakr bni cabdillaah can abiihi can اnabiyi sal اllahu alayh wasalam milhu ama milahu xadiika xadii lamida xaaluu yahay baabu waqti اlfajri wuxuu baabu yahay salaada subax waqtigiisa qala xadaana camr bnu caasim albari qala xadaana hamaam waa ibnu yaxya alcawdi can qataada waa ibni dicaama asaduusi can anas ibni malik radi allahu tacaala can ana zayd bna thaabit alansaari radi allahu tacaala canh xadaahu anas buu u sheekeeyey annahum yagu tasaxaruu inay la suxurtaan maca nabiyi sal allahu alayh wasalam uma qaamuu way isu taageen ila salaa salaadii bay isu taageen qultu waxaan ku idhi kan baynahuma imsaa udhaxeeya yani xilligii salaada la ysu taagay iyo xilligii suxuurta aad dhammaysateen qaala waxau ihi qadru hamsiin aw sittiin yani aaya hamsiin yani konton wax u ama lixdan wax u dhigma in laga akhriyo ayaa u dhaxaysay yani cod muratala oo degan oo aan degdeg lahayn inta laga akhriyo konton aayadood ama lixdan aayadood ayaa lagu qiyaasay saacadahan hadda daqiiqaynu haysanno may haysan marka waxay ku qiyaasayeen wixii xilligooda ay yaqaaneen qaar waxay odhanayeen qadru xalba inta waxa weeye laga liso ee labada lisitaan inta udhaxaysa laakiin saxaabadu waxay wax ku qiyaasayeen qur-aan akhris iyo wixii la mida wax ku qiyaasayeen lixdan aayadood inta laga akhriyana qiyaasteeda waa waqti badan maaha yani waxaynu halkaa ka qaadanaynaa salaada subax in la tukanayo wakhtigeeda ugu horaysa ee waagu baryayo in la tukanayo qaala xadaana xasan bnu sabaax albazar abu cali alwasiti nin aad u cibaado badan buu ah xifdigiisa waa laga hadlay ma xifdi badnayn laakiin nin zuhdi iyo warac iyo cibaado lagu yaqaanuu ahaa ibnu xajar waxa uu leeyahay saduuqun yahimu qaliilan waa nin saduuqa laakiin waxoogaa wahmiyo ka dhaco markuu saduuq leeyahay ayaa laga fahmayaa ragga bukhaari inaanu ahayn calaa shari bukhaari laakiin imaam bukhaari dhowr xadii buu usoo saaray xukumkiisuna waa mid la aqbalaya xadiikana mutaabacaad badan baa loo haya samica waa maqlay rawxan yani imaam bukhaarina qaacidadiisu waxay tahay ragga noocaasee xifdigooda laga hadlay ama aanu aad u weynayn xifdigoodu aan aad u xifdiga badnayn axaadiistooda waa soo xushaaye ma wada qaato uu soo xushaa oo wixii lagu waafaqay ayuu ku soo saaraya kitaabkiisa saxiixa samica waa rawx eh, ibni cubaada alqaysi ninka la yidhaahda ayuu maqlay rada waa la fatxinaya saynu soo tilmaanay bilfatxi rawxun saalifun wawaahimu man qaala duma ruxa bna alqaasimi waxa i rawx ibni cubaada alqaysi ayaan maqlay qaala waxa uu yidhi xadaana saciid can qataada qataada haddii dadka ka warinaya saciid la ilaaqo waa saciid bnu abi caruba albari qala xadaana saciid waa ibni abi caruba can qataada ibni dicaama asaduusi albasri can anas bni malik radi taala canh ana nabiy allahi sal allahu alayh wasalam wazayd bna haabit tasaxara waa la suxuurteen nabiga maciis yacni labadoodaa wada suxuurtay falama faraqa goortii ay dhammeeyeen min saxuurihima saxuurtooda ay dhammeeyeen siinta haddii la fadxiyo saxuurihima waa wixii lagu suxuurinayay wy waa cuntadii la cunayay markay dhammaysteen sidaasaa kulley nushadayda ku taalla haddii la yidhaahdo min suxuurihima waa ficilkii la samaynayay suxuurashadii markay dhammaysteen way isu tegayaan sal llahu alayh wasalam ila salaati salaadii buu isu taagay fasallayaa way tukadeen waa nabigayo zayd bnu aabit qulnaa lianas anas waxaanu ku nidhi kam kaana bayna eh, firaaqihima intaa ay dhammeeyeen imisaa u dhaxaysay min saxuurihima saxuurtoodii ay dhammaysteen iyo wa dukhuulihima fi salaah wa bayna dukhuulihima fi salaah iyo ay gelayeen salaada intee udhaxaysay qaala waxa uhi qadra maa yaqra'u inta uu akhrinayo alrajulu ninku hamsiina aaya konton aayadood ama qadru huwa isagu qadru maa yaqra'u waa inta uu akhrinayo alrajulu ninku hamsiina aaya konton aayadood waa xadiidkaaynu soo maraynay wuxuu tilmaamaya salaada subax xilli hore in la tukanayo waa marka waagu baryo amaa wakhtigeedu xilliga uu ka bilaabmayo waa marka waagu bariyo sida axaadiitu tilmaamayso xadiiu cabdilaahi bni camr ibni alcaas oo muslim ku yimi ayaa caddaynaya wa waqtu subxi min uluuci alfajri maa lam taluc ishamsu waqtiga subax waa xilliga waagu bariyo intaanay cadceedu soo bixin inta udhaxaysa xadiikaasaa bilow iyo dhammaad labadaba sheegay qaala xadaana ismaaciil bnu abi uways wa ismaaciil ibni cabdillaah ibni abi uways albaxi ibni ukhti limaami maalik imaam maalik walaashii baa dhashay can akhiihi walaalkii buu ka warinaya waa cabdilxamiid ibni cabdillaah ibni abi uways albaxi can sulaymaan ibni bilaal alqurashi ataymi mawlaahum almadani can abi xaazim salmt bnu dinaar alacraj anahu samica sahl bna sacdin asaacidi radi allahu tacala canhu yaquul kuntu waxaana atasaxaru mid ku suxuurta fii ahli ehelkayga ayaan la suxuuranay uma yakuunu waa ahaanayay surcatun degdeg degdegaa soobiy aniga igu sugan an udrika salaata alfajri inaan haleelo salaada subax maca rasuuli llaahi sal allahu alayhi wasalam yani markaan gurigayga ku suxuurto waxaan u degdegaya salaada subax inaan ka gaadho waxaynu halkaa ka qiyaasaynaa xilliga uu suxuuranayay ee la ogolaa in wax la cuno iyo xilliga salaada la gelayo oo ay mamnuuc tahay cunto in la cuno inay aad isugu dhoweyn taasina waxay imanays marka la suxuurto iyadoo aan wakhti badan laga joogin salaadii subax la tukanayo oo marka waagu baryo si degdega salaada la dadajinayo la tukanayo waa macnihii xadiikii anas bnu malik qisadii zayd bnu thaabit waa macnihii lagu tilmaamay mid lamida weyi qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr awowgii baa loo nisbeeye waa yaxya bnu qal ahbarana ley bn sacd can cuqayl bn khalid bn caqiil can ibni shihaab qaal waxau hi ahbaranii curwat bn zubayr ana caaishaa radi allahu tacaala canha ahbarat qaalat kuna waa ahaanayeen nisaau lmuminaati dumarkii muminaatku yashhadna kuwa soo xaadira maca rasuuli laahi sal llahu alayh wasalam salaata alfajri ayay kasoo qaybgalayeen mutalaficaatin xaalay yihiin kuwa ku duuduuban bimuruuihina maryahooda uma yanqalibna muruu waa go'yaashii ay huwanaayeen wey uma yanqalibna waa gadoomayeen ilaa buyuutihina guryahooda xiina yaqdiina asalaa xilliga salaada ay dhammaynayaan nabiga la dhammaynayaan maciisa calayhi salaau wasalaam laa yacrifuhunna iyadoo aanu garanayn axadun axadna min alhalas mugdi awgeed ama himse himse awgeed marka madowga iyo cadaanku isdhexgalo xadiikan wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam salaada subax inuu ku tukanayay takhliis yani iyadoo madowa waagii unbaa bariyey laakiin wakhtigu uu yahay wakhti madowa oo aan la cadayn salaadii subax ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam tukanayay adilada loo daliishanaya xadiikana ka waana xadiika ugu cad bal wuxuu tilmaamaya salaadii subax in laga baxayay iyadoo halaskii uu wax baaqi ka yahay waxaynu soo marnay xadiikii abi barzat alaslami ee uu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam salaada subax inuu tukanayay oo ka baxayay salaada subax wa axaduna yacrifu jaliisa midkaaya uu garanaya ninka waafajintuna waa sahlan tahay waxaa la garanayaa kii kugu xiga dhinaca kugu hayay waad kala soocaysaa laakiin gabadhii fogayd muuqeeda umbaa la arkayaa laakiin ta ay tahay la garan maayo waa fogaanshihii iyo dhowaanshihii baa lagu kala qaadaya yacni qofka dhow waa la garanaya waa la fahmaya hebel inuu yahay laakiin qofka fog shakhsiyadiisa unbaa la arkaya laakiin ciduu yahay la garan maayo sidaasaa lagu tawjiihinaya labada xadii laysu waafajinaya salaada subax miyaa la cadaynaya mise waxa la tukanaya markuu waagu sidaa u bariyo sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan iyagoo xanafiyada khilaafsan shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin halas baa lagu tukanaya yacni xili madowa ayaa la tukanaya axaadiistanay daliishanayaan waxay kaloo daliishanayaan watiga bilowgiisa fadliga loo tilmaamay bay dliihanayeen eh, xanafiyaduna waxay daliishanayaan xadiikii raafic bni khadiij ee sunanta ku yimi abixuu bubxi asfiruu bsubxi fainahu acdamu liljri xadiika noocaas eh, xadiikuna waa xadii sugan cala qwl raajix hadii lagu socdo waa xadii sugan wuxuu tilmaamaya xadiikaasi salaada subax subaxeeya oo subax ka dhiga asfiru caddeeya oo bimacnaa subax ka dhiga laakiin xadiikaas waxaa la waafajinaya axaadiistana la waafajinaya xanafiyadu iyagu waa daliishadeenoo waxay yidhaahdeen asbixuu asfiru waa la waagu waa inuu si fiican u baryaa la dibdhigaa wakhtiga markuu isfaarku yimaado waa intaanay cadceeddu soo bixin salaada subax waxoogaa kadib waa xilligan aynu hadda joogno waxa wey xiliga noocaasa hala tukado waa sida xanafiyadu ay abaan alaada subax way cadeeyaan laakiin jumhuurtu waxay leeyihin xadiika waxa lagu qaadaya laba macnoo kale midi waxa wey waa sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu xoojinayo asfiruu ama asbixuu bisubxi yani tayaqanuu dukhuula waqti salaati subxi salaada subax yaan la gelin iyadoo la malaynayo ha la hubsado oo marka la hubsado salaadii subax inay soo gashay ee la yaqiinsaday xilligaaha la tukado abixuu ay udkhuluu fii salaati subxi yaqiinan idinkoo hubagala macnaha waa lagu macneeyey macnaha labaad waa macnaha bacdu ahlicilmi ku macneeyeen ibnulqayimna uu xoojinayo waa macnaha ah salaadii in laga baxayo in la sheegayo bixitaanka in la sheegayo yacni madow baa lagu gelaya xilliga waagu baryay bilowgiis qiraa'adana waa la dheeraynaya iyadoo cadaatiyana waa laga baxaya iyadoo ay cadaatayna waa laga baxaya marka bilowga laga hadli maayo laga hadlaya axaadiista kalena bilowga lagu qaadaya sidaasaa laysu waafajinaya salaada subax waa in hore loo tukada wey baabun wuxuu baabu yahay man adraka kii soo haleela min alfajri subax racatan ragcad ka soo gaadha inuu salaadii subax ka soo gaadhay yani watiga qala xadaana cabdulahi bnu maslama bni qacnab alqacnabi can malik bni anas can zayd bni aslam can caطaa bni yasaar alhilaal mawla maymuna um lmuminiin mawlaheedii wey wa can busr bni saciid waxaa kaloo laga wariyey busr bni saciid iyo wa can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus intuba waxay mutaabacaynayaan caaa ibni yasaar waxaa ka warinaya zayd ibni aslam busr ibni saciid isaguna waa nin madaniya wuxuu caan ku ahaa zuhdiga cibaado ayuu caan ku ahaa ayuu ku caanbaxay imaamu maalik markuu tilmaamayay waxa uhi maata busrun wmaa khallafa kafanan ninka busri la yidhaahdaa waa dhintay wax lagu kafnana kama tegin nin aad u zaahida buu ah wa can alacraj in badan baynu soo marna cabdiraxmaan ibni hormos alacraj almadani yuxadiuunahu waa u sheegaya ninka zayd bnu aslam la yidhaahdo can abi hurayra radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam qaal man adraka kii soo haleela min asubxi salaada subax xaggeeda xaaluu ka yahay rakcatan ragcad qofka ka soo gaadha yani xilligeeda qabla an taluca ashamsu intaanay cadceedu soo bixin faqad adraka subxa qofkaasi salaadii subax dhammaanteed buu soo haleelay waman adraka kii soo haleela rakcatan ragcad keliya min alcasri salaada casr xilligeeda ka mida qabla an taqruba ashamsu intaanay cadceedu dhicin faqad adraka waa soo haleelay alcasra salaadii casr xilligeedii waa soo haleelay xadiika horeynu soo marnay masladana waa ka soo hadalnay yacnii qofku xilligii salaada ragcad keliyaoo kaamila ah hadduu ka soo gaadho inuu ka soo wada gaadhay salaada wakhtigeedii salaada dhammaanteedna inay adaan noqonayso waa sida jumhuurtu qabaan imaamu axmed riwaayo laga sheegay ayaa tilmaamaysa wakhtigii haduu ka soo gaadho in salaada laga xidho takbiirat lixraam wax leeg waynu qiyaasaynaa takbiirat lixraam inta laga odhanayo yacnii qofka inta uu ka odhanaya allahu akbar hadday wakhtiga ka harhsan tahay oo daakhila alwaqti wakhtiga gudihiisa uu xidho salaada inteeda kaleba wakhtiga hadday ka baaxdo waa ka soo gaadhay baa laga soo naqliyay imaamu axmed riwaaya uu leeyahay laakiin tiisa kale jumhuurtu ay qabaan baa saxiixa wakhtiga salaada waxaa lagaga soo gaarhaya ragcad kaamila ayaa lagaga soo gaarhaya baabun wuxuu baab man adraka kii soo haleela min asalaati salaada xaggeeda rakcatan waa caam weeye oo dhan oo aan la kala sheegin kii hore salaada subax buu khaas ku ahaa iyo salaada casar lafdiga xadiidu kanina waa caam qal xadaana cabdulahi bnu yusuf atinisi qal ahbarana mali can ibni shihaab can abi salmta bni cabdiraxmaan wa ibni cawf can abi hurayra radi allahu tacaala can ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm qaal man adraka kii soo haleela rakcatan oo min asalaati salaada xilligeeda ka mida faqad adraka asala qofkaasi salaadii buu soo haleelay xadiikani wuxuu tilmaamaya qadiya caama marka laga hadlayo xagga waktiga awal laba salaadood baa la sheegay subax iyo casar salawaadka kalena waa la mid shanta salaadoodba haddii aad ka soo gaadho xilligeeda ragcad in laga tukado xilligii salaada waad soo gaadhay salaada aad tukatayna waa adaa ee qadaa ma isla xadiidkan waxaa loo daliishanayaa masale inoo soo socota oo salaada jamaacada maxaa lagu haleelaya man adraka min asalaati rakca qofka salaada bimacnaa jamaca markuu la tukanayo ragcad kaamila ka soo gaadha qofkaasi jamacii waa soo haleelay salaadii duhur tii ugu dambaysay baad jamaca ka soo gaadhay jamaca waad soo gaadhay ajarkii jamaca ayaad helaysa macnahana waa lagu macnaya halkeedaa loo daliishan doonaa baabu salaati ljamaca ayaynu ku faahfaahin doonaa wuxuu baabu yahay salaad bacda alfajri salaada subax dabadeed la tukanayo xataa tartafica ashamsu ilaa cadceedu kor ay ka noqonayso waran in leeg ilaa kor ay u kacayso halkan waxaa lagaga hadlaya maadaama aynu ka hadlaynay waqtiyadii salaada la tukanayay waqtiyo la diiday salaada in la tukado alawqaat almanhiyu canha waqtiyadii laysu diiday qal xadaana xafs bnu cumar waa alxawdi qal xadaana hishaam adastawai can qataada bni dicaama can abilcaaliya alriyaaxi wa rufayc bnu mihraan can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal shahida cindii agtayda way qireen rijaalun mardiyuuna rag lagu kalsoon yahay oo raalli laga yahay wa ardaahum cindii agtayda waxaa loogu kalsooni badan yahay cumar cumar bnu khaaab baan ugu sii kalsoonahay ragga aan ka raalida ahay ana nabiya sal llahu alayh wasalam hahida bimacnaa ahbaranii unbaa looga jeedaa waxay ii sheegeen baa looga jeedaa naha inuu diiday can salaati salaad bacda subxi salaada subax dabadeed la tukanayo xataa tushriqa ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso wa bacda alcasri salaada casar dabadeed la tukanayo xataa taqruba ilaa gabalku u dhacayo xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya salaada subax haddii la tukado salaada casar haddii la tukado waa salaada subax haddii la tukado ilaa qoraxdu ka soo baxayso iyo salaada casar haddii la tukado ilaa gabalku uu dhacayo labadaa waqti salaad sunno ah in la tukado aan sabab lahayn in waxa wey la diiday ayuu xadiiku inoo tilmaamaya alaada subax ma waxay ku xidhan tahay salaada in la tukado mise subaxa laftiisa waagu inuu baryo naha can الsalaati bacda subxi ay bacda alfajri mise bacda salaati subxi casarkuna waa la mid casarka aynu ku bilowno casarka waa laysku waafaqsan yahay in lagu xidayo alaada tukashadeeda alaada xiligeeda lagu xidi maayo yani salaadii casar saacad ka bacdi haddaad tukato xiligaasuu nahyigu ku bilaabmaya waa salaada casar waa laysku waafaqsany yani jamacii baa ku dhaafay saddexdiiyo barhkiibaa la tukanay shantii galabnimo ayaa tukatay xilligaasaa waxaa kuu bilaabmaya waqtu nahyiga waqtnahyi jamacii baa dib loo dhigay xilliga la tukado ayaa nahyigii bilaabmaya laakiin salaada subax ma waxa laga bilaabaya xilliga wakhtigeedu soo galayaan la tukan oo xilliga noocaasa waxaa la ogol yahay salaad subax oo keliya iyo labadii sunne ka horeeyey mise markaynu salaada subax tukanno ayuu nahyigu bilaabmaya markuu waagu baryo waxaa laynoo ogolyahay salawaad badan inaynu tukano sunnayaal badan inaad iska tukato jumhuurtu waxay leeyihin waxay ku xidhan tahay waaga waaga ayay ku xidhan tahay waxyaabay u daliishanayaan waxaa ka ah xadiidkii tilmaamayay laa salaata bacda alfajri ilaa rakcatay alfajri waagu hadduu baryo salaad lama tukado sunno ah waxaan ka ahay labadii salaada subax ka horeeyey salaada subaxna waa min baabi wla iyadu waa faral wey loo badan yahay culimmada qaar oo shaaficiyadu ka waxay leeyihiin waxay ku xidhan tahay salaada ayay ku xidhan tahay taa waa laysku haya labadan wakti ee la tilmaamayna gudahooda waxaa ku sugan laba wakti oo kale yani awqaadda marka la sheegaya marna waa la duuduubaa salaada subax dabadeed ilaa gabalku uu ka dhacayo salaada casar dabadeed ilaa gabalku uu ka dhacayo haddii la balballaadiyo sida axaadiista kale tilmaamaysa afar waqti baa ka soo baxaya waa salaada subax haddii la tukado ilaa laga gaadhaya xilliga cadceeddu ay soo baxayso cadceedda lafteedu markay bilaabanta inay soo baxdo ilaa ay ka soo wada baxayso welibana waran in leeg ay kor u kacayso intaasina waa waqti labaad waxaa la ah casarkii marka la tukado ilaa gabaldhaca laga gaadhayo waa waqti gabaldhucu markuu bilaabmo ilaa ay si fiican uga wada dhacaysay libdhaysana waa waqti labaad wey waxaynu sidaa uga jeednaa waqtiyada marka la isku celceliyo waa shan waqti afartaa hadda aynu sheegnay iyo markay bartamaha ku taagantahay bartamaha markay ku taagan waqtiyada marka la faahfaahiyo waa shantaas shantaa waqti waa la diiday salaad sunna ah in la bilaabo waa la diiday salaada sunnaha ah culimmada qaar waxay leeyihiin waa mulaq waa sunnoo dhan xataa hadduu sabab leeyahay waa sida maalikiyadu ay qabaan riwaaya cinda alxanaabila lagu tilmaamay ta mashhuurka ah xanafiyadu ay qabaan waxa weeye lama ogola sunno dhan lama ogola sida shaaficiyadu ay qabaan waana sida saxiixa ah salaadu haddii ay tahay salaad sunno ah oo sabab leh masjidkiibaad soo gashay sunnaha aad tukanaysaa waa salaantii masjidka sabab buu iyo salawaadka la midka ah kuwa noocaasa hadal male waa la tukanayaa bay leeyihi waana sida raajixe xooga badan waxaana xoojinaya wixii sabab lahaa lama khasisin oo taxiyatulmasjidka adilada tilmaamaysa in tukado meel la leeyahay taxiyatulmasjid ha la iska daayo lama hayo waa caam la ilaaliyey wey waa caam la ilaaliyo la diiday in la tukada adila loo hayaa oo waxaa la hayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sida inoo soo socota salaadii casar dabadeed sunihii uhurka inuu qaleeyo sunno tukaday baa la hayaa waa caam wax laga soo reebay wey qaacidaduna waxay tahay daliilka la ilaaliyey ee aan la taaban waa ka xoog badan yahay daliilkii ay wax ka baxeen ee wax laga soo reebay marka waxaan leenaha raajixu waxa uu wixii sunno ah ee sabab leh waa la tukanaya amaa faralkii isaga mar walba waa la tukanaya ha qadaa ha noqdo mid la qallaynayo iyo faaitaya wixii la mida ha noqdo isaga waa la tukanaya khilaaf ma leh laakiin waa sunnihii qaala waxau ihi bukhaari xadaana musadad qaala xadaana yaxya wa alqaطaan can shucba ibn اlxajaaj can qataada ibni dicaama samictu abalcaaliya wuxuu hi waxaan maqlay abalcaaliya ninka la yidhaahdo can ibni cabaas ibni cabaas isagoo ka warinaya qaala xadaanii waa ii sheegeen naasun dad bihaada xadiikanay ii sheegeen qaala waxa uhi xadaana musadad qaala xadaana yaxya wlqaaan yaxya bnu saciid can hishaam bni curwa qaala ahbaranii abi curwat bnu zubayr qaala ahbaranii ibnu cumar cabdilaahi bni cumar qaala qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh wasalam laa taxarab hawla qasdiyiina bialaatikum salaadiina uluuca shamsi waxa weeye cadceed soo baxa iyo walaa uruubaha dhicitaankeeda markay dhacaysa hawla qastiyiina xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya ee labadii waqhtii aynu tilmaannay xilliga quraxdu ay soo baxayso iyo xilliga ay dhacayso salaada yaan loola qastin shaaficiyadu way daliishadeenoo waxay u daliishadeen salaada sunnaha ah haddii ay sabab leedahay salaadaa aad tukanayso sababtaasaad u tukanaysaa laakiin umaad qastiyin xilligaa inaad salaadaa tukato yacnii xilligii nahyiga salaada la diiday baad masjid ka soo gashay waxaad doonaysaa taxiyatulmasjid inaad tukato ma waxaad u tukanaysaa sunnahaas wakhtigii nahyiga inaad ugala jeeda inaad tukato mise waxaad u tukanaysaa masjidka inaad soo gashay qofku wuxuu u tukanaya masjidka inuu soo galay waa adilada ay daliishanayaan qofka sabab sunnaha u tukanaya sunnaha waxa uu tukanaya ay tahay sababtaas umuu qastiyin oo umuu badrheedhin wakhtigan la diiday inuu tukado umuu badrheedhin laakiin qofku isagoo masjidkaba iska joogay oo salaaddii casar tukaday oo masjidkii ku sugan inta uu iska kaco inuu idhaahdo waan tukanaya waa tan loo diidan yahay culimmada diidaysaana waxay leeyihin asalaatu laa tancaqidu salaadaasi ma guntamayso mana ansaxayso dembina waad ka ziyaadsanaysaa oo waad ku dambaabaysaa macnahaasaa la tilmaamaya uluuca shamsi walaa uruubaha shantii waqti aynu tilmaanay saddex waa asal saddex waa asal labana waa wasiilo oo way ku gaadhsiinayaan kuwaasay ku gaadhsiinayaan marka culimmada qaar waxay leeyihiin saddexda asalka ah iyaga waxa fiican in mar walba la iska ilaaliyo waa markay cadceeddu soo baxayso iyo markay dhacayso labada xadiidka muslim waxaa lagu sababeeyey markay soo baxayso iyo markay dhacayso shaydaanka wuxuu tegayaa fainaha talucu bayna qarnay shayaan wa taqrubu bayna qarnay shayaan dad baa cadceedda caabuda quraxda xaggeeda u tukada markay soo baxayso iyo markay dhacayso ayay u sujuudaan nabiguna waa sheegay calayhi salaau wasalaam wa xiinaidin yasjudu laha kufaar waana xiliga gaaladu ay u sujuudaan markay cadceeddu sii dhacayso ayaa shaytaanku jeclaysanaya in oo xaggiisa loo soo tukado kadibna wuxuu tegayaa gabaldhaca ama qurax soo baxuu tegaya markay soo baxaysa ama ay dhacayso dabadeedna uu isku beegaya khalqigii soo tukanaya xaggeeda ayaa waxay u ekaanayaan iyagu waxay u jeedaan quraxda inay u sujuudaan shaydaankiina waa ka sokeeya isagiina waa loo sujuudaya isagiina waa loo sujuudaya fainaha talucu bayna qarna shayaan saasaa looga jeeda gaaladuna waa sujuudaya innaga waxaa la inoo diiday xiliyada noocaasa sunnayaal haddii aynu bilowno waxaynu u ekaanaynaa kuwii qurax u ekaanaynaa shayaankana xaggiisa waynu u sujuudaynaa sidaasaa laynoogu diiday waa markay soo baxaysa ama ay dhacayso markay bartamaha ku taagan wuxuu nabigu tilmaamay xadiika camr bni cabase muslim ku yimi fa xiinaidin tusjaru jahannam markay bartamaha ku taagan tahayna waa xiliga jahanamo la huriyo ee la shida w xiligaana waa in salaadii la joojiya labada waqti ee soo hadhay waa marka salaada casar la tukado waxay wada u tahay gabaldhici xiligiisii oo haddii laynoo fasixi lahaa salaada casar dabadeed inaynu sunnayaasha iska tukanno waxaa laga yaabaa si kadisaa ah gabaldhici inaynu u gaadhno dabeedna aynu ku dhacno wakhtigii la diiday idan salaada casar dabadeed gabaldhici bay ilaalin u tahay salaada subax dabadeedna soobixibay ilaalin u tahay labadaa waqti waa wasiilo saddexda kalena waa qaayo waxay kaloo ku kala duwan yihiin gabaldhaca markay bilaabanto ilaa ay ka wada dhacayso waxa wey waa wati aad u kooban ilaa aiio ayay culimmadu ku qiyaaseen waxaa la markay waxa weeye soo baxayso ay korka ka noqonayso iyadana ilaa daqiiqo ayaa lagu qiyaasay waa labadaa wakti ee ay soo baxayso ama ay dhacayso waa rubu saac waktiga ay bartamaha ku taagan isagu waa wakti aad u kooban qaar waxay ku qiyaaseen inta uu qofku ka odhanaya allahu akbar qadru takbiirat lixraam qaar waxay ka yidhaahdeen waa inta suurat lfaatixa laga ahriyo laakiin min baabi lixtiyaa wakhtiga ugu badan ee la sheegay waa ilaa an daqiiqa wey an daqiiqa ugu badan marka shanta daqiiqaba haddii aynu qaadanno wakhtiga nahyiga ee bartamaha ay taagan waa waktigaa shanta daqiiqa ah waa intay bartamaha ku taagan tahay laga soo reebayaa xilligaa bartamaha maalinta jimcaha baa laga soo reebaya axaadiis baa ku timi ee imaamu shaafici ay soo saarayaan ilaa yowma aljumucati waxaan maalinta jumco ahayn nahaa can asalaati nisfa annahaari ilaa yowma aljumucati salaad baa la diiday maalinka bartamaheeda waxaan ka ahayn maalinta jumce axaadiista noocaasi way kala duwan tahay majmuuceeda marka laysu geeyo mid waliba waa daciif oo ma xoog badna laakiin marka laysu geeyo quway leedahay waxaa kaloo xoojinaya salaadii jimce dadku masjidka ayay ku sugayiin xiliga noocaas yacnii xilligii salaada la adimayey ama wakhtigii salaada duhur uu soo galay waa shan daqiiqo ka hor weeye waa wakhti aad u kooban qabla zawaal bihamsi daqaa'iq weeye waqtiga noocaasna dadku masjidkay ku sugan yihiin waxaana la ogsoon yahay dadkii salafka ahaa markay salaada jimc xataa saxaabadii salaada jimce markay khaiibka sugayaan salaad bay tukanayeen ilaa salaada waqtigeedu kasoo gelayo waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan maalinta jimce waqtiga noocaasi waqtunahyi inaanu ahayn buu inoo tilmaamaya qaal waxaui xadaani ibnu cumar qaal waxaa qaala rasuul laahi sal llahu alayh waslm idaa alaca hadduu soo baxo xaajibu shamsi quraxda dacalkeedu hadduu soo baxo oo bimacnaa ay bilowdo soo bixitaan ay bilowdo faahiruu dibdhiga asalaata salaada xataa tartafica ilaa kor ay ka noqonayso waidaa aaba dacalkeedu hadduu dhaco oo u libdho xaajibu shamsi faahiruu dibdhiga asalaata salaada xataa takiiba ilaa ay wada maqnaanayso oo ay wada libdhayso taabacahu yaxya alqaaan waxaa mutaabaceeyey cabdatu shiikha la yidhaahdo waa cabdatu bnu sulaymaan alkuufi qaala waxa uhi bukhaari xadaana cubayd bnu ismaaciil alhabaari can abi usama xamaad bni usama can cubaydillaah ibni cumar alcumari can khubayb ibni cabdiraxmaan alansaari alkhasraji an xafs bni caasim bni cumar bni khaaab can abi hurayraa radi allahu taala can ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam nahaa wuxuu diiday can biicatayni laba qaab iib ama can baycatayni laba iib labaduba waa ku banaan tahay can baycatayni waa baycatun waa iib biicatunna waa qaab iib wey waa qaab wax loo kala iibsado wfaclaة lmaraة kajalsa wficlaة lhayaة kajilsa biica waa qaab iibsi weyi labadaba waad odhan kartaa yacni laba iib oo labadaa iib nooc gaara ay tahay ama laba qaab iibsi waa la diiday wa can libsatayni laba qaab labisna waa la diiday laba labisna waa la diiday wa can salaatayni laba salaadoodna waa la diiday naha waxa uu diiday nabigu can salaati salaad bacda alfajri salaada subax dabadeed la tukanayo ama bacda alfajri waaga dabadii la tukanayo waataynu khilaaf ka soo tilmaanay xataa taluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso wa bacda alcasri salaada casr dabadeed la tukada ayaa la diiday xataa taqruba shamsu ilaa ka dhacayso wa can ishtimaali sammaa huwashada dhagahalana waa la diiday yani qofku inuu go'a isku duuduubo ilaa qacmihiisii iyo wixiiba uu go'a ku duuduubo oo meel qacmaha uu kala soo baxo uu waayo huwashada dhagahalana waa la diiday wa can ilixtibaa'i digirin xidhashadiina waa la diiday fii thawbin waaxidin mara keliya lagu digirin xidhanayo yufdi isagoo faydaya farjahu ama bifarjihi xubintiisa ila samaa'i xagga samada yani mara keliya macaws keliyu nacawistiibu wuxuu ka dhigtay digirin xidhasho oo jilbihiisa ayuu ku soo xidhay iyo dhabarkiisa yacni cidi hadday dul istaagto cawradiisu waa muuqanaysa waayo gudaha waa ka qaawan yihi haddii lasoo kormaro cawradiisa waa la arkaya taana waa la diiday wa can ilmunaabadati iibka tuuridana waa la diiday wlmulaamasati iibka taabashadana waa la diiday kitaabulbayc baynu ku faahfaahin doonaa laakiin waxaa looga jeedaa qofku intuu yimaado bacadlaha inuu yidhaahdo dhagax baan ku soo tuuraya dhagaxa aan soo tuuro shayga uu ku dhaco toban dolar baan ku qaadanaya ama ninkii wax iibinaya uu yidhaahdo shay baan kugu soo tuuraya shaygaa ku nasiibso toban dolar ku qaado waxaa laga yaabaa shaygu inuu boqol dolar yahay waxaa laga yaabaa shaygu shan dolar inuu yahay ku nasiibso ee jahaala ku sugan mulaamasadii baa la maalan bacadlihii baad soo gelaysaa waxaa lagu odhanayaa indhaha isku qabo soo soco aad taabato toban dolar ku qaado waxaa laga yaabaa hay qaaliya inuu taabto oo hadduu shay qaaliya taabto waxa dhacmaya ninkii wax iibiyey waxaa laga yaabaa lacagtay ku heshiiyeen shay aad uga jaban inuu taabto oo ninkii wax uu waxaweeye ku cawarmo waxyaabahaasoo dhan jahala ku sugan koley axaadiis waa sii socotaa waqtigiina waa dhacay dib baynu ka dhammaystira insha allahu tacala wallahu aclam sal allah wslm cala nabiyina muxamed walih